بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد التدليس قال الناظم رحمه الله تعالى تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعنوأ وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي وذمه شعبة ذو الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد fasharuhu liلضacfi wastisgaara wakalkhatiibi yuuhimu istikhaara washaafici ahbatahu bimarati qultu washaruhaa akhu taswiyati waxaan soo gaarnay atadliis tadliiska maadaama cancanada alxadiiث اlmucancan uu ka hadlay cancanada iyo tadliiskuna ay calaaqo leeyihiin oo markaan cancanada ka hadlaynay uu yidhi wasaxaxuu wasla mucancanin salim min dulsatin raawiihi walliqaa culim qofka can looga aqbalayo markuu wax ku wariyo waa qofka aan mudaliska aan ahayn maadaama cancanada darsigeeda iyo dersiga tadliisku uu calaaqo leeyahay ayuu wuxuu dhex geliyey tacaarudu alwasli waalirsaal saan casharkii hore aan ku sheegnayba tacaarudu alwasli waalirsaal aw alrafci waalwaqfi oo ku habboonaa ziyaadaatu thiqa in la geeyo baabkeeda iyadana munaasabo un xagga tusaalaha iyo eh, ayuu raacay iyo istidraad ahaan u keenay laakiin cancanada iyo tadliisku inay isku xigsadaan ayagaa aada iyo aada iskugu habboon marka tadliiskii buu halkan ka gelaa marka tadliiskuna ishtiqaaquhu min addalas wuxuu ka imaaday ishtiqaaqiisa min addalasi wahuwa ikhtilaaqu dalaam mugdigu markuu isku darmo calaaqada marka ka dhexaysaa waa maxay luqada iyo xaqiiqada aan ka hadli rabno calaaqada ka dhexaysaa waxa ay tahay litaqtiyatihi cala alwaaqifi oo ninkan can wax ku warinaayo oo wuxuunan maqlinna warinaayo lafdi canna isticmaalayo ay dhici karto inuu ka maqlay iyo inuunan ka maqlinba loo isticmaali karo ninkan marka wuxuu qarinaa ama uu daboolaa qofka uu yacni dul istaago ayuu wuxuu ka daboolaa arrinta dhac xaqiiqadeeda yacnii sheekh uu la kulmay wax uunan ka maqlin ou ka warina bilafdi can iyo qaalana waa isticmaalah markay sidaas tahayna weliba cantaas ayuu marka ku iihaam gelina maadaama uu canta ku iihaam gelinayo meeshaas waxaa ku jirto waxba waxbau mugdiyeyna ou qarinah maadaama uu marka arrin dadaboolayo ou qarinaayo litaqdiyatihi cala alwaaqifi qofka waaqifkaa markii uu ka daboolaa xaqiiqda jirta marka ayaa marka waxaa la dhihi karaa adlama amrahu arrintiibuu mugdi uga dhigay waa kaas marka ayb tadliisku marka laba u qeybsamaa tadliisu lisnaad iyo tadliisu shuyuukh tadliisulisnaadka marka si guud loo tacriifinayo ama loo qeexayo waxaa lagu qeexaa an yarwiya raawi canman laqiyahu maa lam yasmac minhu muuhiman anahu samicahu waa tadliisulisnaadka tacriifkiisa an yarwiya raawi raawigu inuu wariyo canman laqiyahu qof uu la kulmay uu ka wariyo canman laqiyahu marka uu leeyahay waxaa baxaayo qof ou la kulminba lana mucaasaroonin nin aynan isku waqti ahayn ownanna la kulmin qofka uu la kulmay waxaa baxaayo kan uusan la kulmin isaga ayaa baxaayo oo marka ruuxa uunan la kulmin qofka uunan la kulmin isaga haddii uu can uga wariyo ma la dhahayo tadliis lama kulmin markaan leenahay inuuna lama kulmin laakiin waa la caasiray waa la mucaasarooday mursal khafiyaa la dhahaa baabkan lasoo gelin maayo lama kulmin lamana caasirin can iyo qaalana waa isticmaale waa iska munqaic horaan usoo baranay ayib an yarwiya ra tadliisku marka wuxuu khaas ku yahay laba qo ninka wax warinaayo oo yacnii tadliiska samaynayo ninka oo wax ka warinaayo waa la kulmay yani waana ka qaatay weliba waxna waa ka qaatay wou la kulmay an yarwiya raawi caman laqiyahu man caasarahuma la dhahay ogow waa la kulmay an yarwiya raawiya caman laqiyahu maa lam yasnac minhu wuxuusan ka maqli inuu ka warinaa inuu la kulmay oo wax ka qaatay ayuu wuxuu ka warinaa shay ounan ka maqlin muuhiman isaga oo moodsiinaayo annahu samicahu inuu ka maqlay dadka dhagaystaa wuxuu u malaysiinaa inuu ka maqlay see ugu moodsiinaana wuxuu isticmaalayaa can iyo qaala ile lafdiga can horaan usoo marnay moogta itisaal iyo inqidac labada waa ixtimaalah erey marka uu kusoo gambanayo isticmaala qofkii maqlo marka wuxuu isleeyay war ninkan ninkan uu ka warinayo maanta waa kulmeen labadooda lafdigan canna itisaal eh, waa ayaa lagu xambaaraa wuxuu isleeyahay isaga marka lafdigaabuu kusoo dambanaya wuxuu u malaynaa marka in uu ka maqlay saa ugu malaynaa kaas marka tadliiska tacriifkiisu waa kaas an yarwiya araawi caman laqiyahu maa lam yasmac minhu wuxuunan ka maqlin buu ka warinaa ruux uu la kulmay muhiman anahu samicahu inuu muuhiman anahu samica minhu inuu ka maqlay oo uu xadiidkaas ka maqlay buuna moodsiinaa sidee buu ku moodsiinayaa wuxuu ku moodsiinaa can iyo qaala buu isticmaalaa haddii iihaamka uu ka dhaafo ka waran ihaamku haddii uu ka dhaafo sidee noqonaya maala wuxuu yidhi xadaanii fulaan samictu fulanan yaquulu buu yidhi mana ka maqlin kadaab uu noqonay baabu tadliis waa ka baxay markaas canta waxay u suuro gelinaya macnaa canta ayaa waxay tahay wax lagu gamban karo oo ay dhici karto wixii aad qof ka maqashayna waa uga warin kartaa can waxaadan ka maqlinna can waa ku isticmaali kartaa ninkan marka inuu ka maqlayo iska dhigaa canna waa isticmaalaa haddii laakiin xadahanaa iyo akhbaranaa iyo samictu uu isticmaalo muxuu noqonaa markaas kadaab ilama waxuunan ka maqlin ayuu dhahayaa waa ka maqlay markaas kadaabu noqona oo mudalisnimadii baabkaa marka uu ka baxaa ayb caman laqiyahu waxaa baxay caman caasarahu ruuxa hadduu ka wariyay xadiid qof ou la mucaasarooday isku casrigay nool yihiin laakiin lama kulmin tadliis lama dhaho irsaal khafiya layraha middaas ibnu xajar sidaas u kala dhigdhigay wuxuuna daliil uga dhigay raggii mukhadramiinta ahaa ee nebiga soo gaaray laakiin aan rumaynin oo markuu dhintay kadib rumeeyey xadiidka ay wariyaan oo hadday dhahaan can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam irsaalaa lagu tirinaa maahane tadliis lagu tirin maayo tadliis ma lagu tirinairsaalaa lagu tirinaa kaas haddii marka mucaasarada labada qof inay isla mucaasaroodaan keliya tadliiska ay keenayso kuwaasaa mudallisiin la dhihi lahaa lamana dhaho ayb meeshaa marka si fiican loo ogaaya marka khulaasada marka waxay tahay tadliisulisnaadku sanadkan qof ha ka maqan oo ninkan wax uunan maqlin ayuu qof ou la kulmay ka warina aawo qofkii uu ka maqlay waa ridaa idan marka meesha inqiaac baa jiro inqiaaca jirana inqiaac khafi a ah waay inqiaac qarsoon waay qof walba ma fahmi karo markaa wuxuu yidhi tadliisulisnaadi isnaadka tadliiskiisu kaman oo kale waaye yusqidu ridaayo man ridayo xadatahu u sheegay oo xadiidku u wariyey buu ridayaa wayartaqii waa fuulayaa kor buu aadayaa kii uu ka maqlay waa jara waa ridayaa koruu u fuulayaa bican ayuu ku fuulayaa lafdigaas can wa an ayuu ku fuulayaa an wa qaala ayuu ku fuulayaa yuuhimu muuhiman xaal uu yahay mid iihaam gelinaayo oo shaki gelinaayo bidaalika kaagaas ku shaki gelinaayo antaas iyo anta iyo qaalada ku shaki gelinayo itisaalan xiriir itisaal ku shaki gelinaayo qofkii maqlaa wuxuu u malaynaa ninkan xadiidkiisu inuu mutasil yahay intaas marka tacriifkiisu uga baxay tadliisulisnaadi isnaadka tadliiskiisa kaman axad riwaayadiis oo kale waa yusqidu ridaayo man ayuu ridayaa xadatahu xadiidka u sheegay wayartaqii wuxuu ku korayaa bican ayuu ku korayaa iyo wa-an ayuu ku korayaa iyo waqaala alfaaddaas marka waa alfaadda mu ihaamka keenaysa waa laakiin xadahanaa iyo akhbaranaa iyo samictu iyada ihaam ma keenayso been lowlow noqonaa qofkii markaas ayb yuuhimu muhiman xaal uu yahay mid yihaam gelinaya bidalika kaagaas ku ku shaki gelinaya dadka itisaalan xiriir xiriirin itisaalow marka ku yihaam gelina xukunkiisiiba xugunkiisiibuu galay marka riwaayat اlmudelis xukunkeeda ayuu galay oo wuxuu yidhi wakhtulifa waa la isku khilaafay fii ahlihi qismigan ama tadliiskan lasoo sheegay dadkiisa fii ahli hada alqismi waa la isku khilaafay oo riwa xadiidkooda ma la celinaa ma la radinaa mase la radin maayo faalraddu radin lahum iyaga la radiyaa mutlaqan sideedaba la radiyaa suqifa wujida waa la helay cinda bacdi ahli lcilmi baa laga helay hadda marka qofka mudaliska sidaa lagu ogaaday riwaayadaas oo canta ku warinaayo mutlaqan ma la radinaa mase yacnii raggan raggan mudalisiinta iyagu mutlaqan ma la radinaa xadiidkooda mase ma la radinaayo ama samictu ha ku wariyo ama qaala ha ku wariyo ma la radinaa sidooda xadiidkooda qowlka hore waxa uu yidhi faraddu mutlaqan huqif ninku hadduu tadliisku waa ceeb waa jarxi haddii ou la ogaado inuu mudallis yahay riwaayaadkiiso dhan waa la radinaa ama can ha ku wariyo ama ha ku wariyo sawaaءun saraxa bitaxdiid ama can ha ku wariyo sidau doona ha ahaato waayahay qowlkaas marka culimada qaaraa qabaan mase xoog badna faraddu radin lahum iyaga kuwa mudalisiinta in la radiyo mudlaqan sideedaba sawaa'un inay can dhahaan ama samictu ha dhahaan waxay rabaan ha dhahaane riwaayadooda mutlaqan in la radiya huqifa la ogaadayba ama fuqifa wujida waa la helay cinda bacdi ahli ahlilcilmi waalakharuuna culimada badankoodse qabiiluu way aqbaleen maabay aqbaleen saraxa uu caddeeyey hiqaatuhum waxay caddeeyeen hiqaadkoodu waxay caddeeyeen dadka mudallisiinta kuwooda hiqaadka ah wixii ay caddeeyeen biwaslihi wasligiisa iyo xiriirintiisa wasligiisa iyo xiriirintiisa wixii ay caddeeyeen way aqbaleen wa suxixa waana la saxiixiyey haada alqowlu macnaa qowlkan baa la saxiixiyey ayb oo qowlkan marka isagaa wuxuu leeyahay waa waa la saxooxiyey qowlka labaad waxa uu yahay mudalisiintu waxa ay warinayaana la fiirinaa siiqada iyo waxa ay u warinayaana la fiirinaa haddii ay wasli ama mawsuulnimadiisu ay caddeeyaan maxay ku caddaynayaan samictu xadahanaa akhbaranaa amba'anaa hadday ku caddeeyaan sidaas waa la aqbalaa awalna ay yihiin hiqaad mudalisiin ducafo aha jirto mudeliska haddii uu hiqo yahay isla markaasna uu caddeeyey inuu xadiidkan maqlay wax caddaynayo uu keenay waxa caddaynayana waa alfaaddii hadda aan sheegayo siiqooyinka hadda aan keenay waa aqbaleen wasaxiixa qowlkaasna waa la saxiix yeelay waana kan lagu camal fala isaga wale mudelisku wixii uu can ku wariye ma la aqbalaayo wixii uu tasriixiyo samaac waa la aqbalaa laakiin waa inuu isagu fiqan yahay hadduu dacfi ku jiro kale isagoo daciifa ah, haddana hadduu mudalis noqdo marka hadda dacfigii baaba lagu radinayaa isaga waayah wafi fi saxiixi ciddatun kaalacmashi wa ka bacdahu wafatishi wa fi saxiixi saxiixa dhexdiisa ciddatun ayaa tiro badan tiro badan oo mudalisiin ah ayaa ah kal acmashi acmash oo kale sulaymaan bnu mihraan abu moxamed alkaahiliyu alacmash wa ka hushaymin hushaym oo kale hushaym bnu bashiir alwaasitiyu bacdahu gadaashiis wa fatish fatash ayuu yidhi marka oo fatish marka muxuu ka wadaa wafatishi sixaaxa sixaaxa fatash bukhaari iyo muslim fiirfiiri fa inaka tajidu kahiira min almudalisiina wax badan oo mudalisiinaad ka heli doontaa labadaa waa tusaale baar mudalisiin badan baad ku dhex arki doontaa bukhaariga iyo muslimka bukhaariga iyo muslimka marka mudalisiin baa haddii lagu arkay macnaheed horta waxaa taas laga qaadanaa qofka mudaliskaa daciif ma aha kownuhu mudalisnimada daciifku ku aha inuu wax tadliisiyey daciif ku noqon maayo oo jarxi ugu dhici maayo markaan saa ogaanay haddana bukhaari iyo muslimna ay ku jiraan marka bukhaari iyo muslim mudalisiin badanaa ku jiraan dhexdooda ha ku jiraan horta waa hiqaad laba hiqaad ha ahaadaane haddana iyagu mar walba akhbaranaa iyo xadahanaa mayk may ku wariyaan mase can iyagoo eh, looga warinaayana waa lagu arkay bukhaari iyo muslim bukhaari bukhaariga muslim waxaa ku jiro mudallisiin fiqaad ah oo can haddana ku warinayo eh, hadday can ku warinayaan soo hadda sooma sheegin annaga eh, mar haddii ay can ku warinayaan lama aqbalayo sooma dhihin see loo aqbalay meeshaas marka waxaa la yidhaha cancanatu saxiixayn maxmuulatun cala alitisaal saaxibu saxiixaynka cancanadooda qof mudallisoo can ku warinaya iyaga waa laga aqbalaa itisaalaa lagu xambaaraa oo waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa duruqdiisii bay dul istaageen inuu ka maqlay ogaadeen qaarkoodna waxaa la yidhi laakiin riwaayaad sanad hal dariiq bis aan dariiq labaad loo haynin dariiqiina mudallis cancanaynayo oo ku jirana waa la arkay oo haddana xadiidkii bukhaari ama muslim ku jiro calaa kullin iyaga marka intiqaa inay sameeyeen yaa intiqaa inay sameeyeen yaa loo jeedaa ayaa lagu xambaaraa inay ayagu iska fiiriyeen oo xadiidkaas inuu sugnaaday agtoodu oo ka agtooda uu ka sugnaaday waayahay wa fi saxiixi saxiixa dhexdiisa ciddatun ayaa ah tiro oo mudalisiina ka lacmashi oo kale ka husheymin oo kale bacdahu gadaashiisa wa fatish fatash wax badan baad ku arki doontaa mudalisiin ee saxaynka dhexdooda wadamahu shucbatu dirusuukhi wa duunahu tadliisu lishuyuukhi wadama waxaa ceebeeyey hu tadliiska waxaa ceebeeyey shucbatu shucbaa ceebeeyey shucbihii dirusuukhi sugnaanshada u saaxiibka ahaayo cilmiga aad ugu sugnaaday oo tadliiska shucba wuxuu ka yidhi atadliisu akhulkadib tadliisku beenta walaalkeed waay gundar wuxuu ka wariyey sidoo kale inahu ashaddu min azina zinadan inuu ka daran yahay mubaalagaa ku jirta marka meeshaas mubaalaga ayaa ku jirta ku-xeel dheeraana laga wadaa hadda maahane yacni sidaas hadda daahirka iska a ah maaha ibnulmubaarak asaga wuxuu yidhi tadliiska waxaa la diiday maro qofka in lagu siro waxuusan ahayn inuu sheegto see loo aqbalaa marka inuu axaadiidtii iyo tadliis ku sameeyo oo almutashabicu bima lam yucda ka laabisi thawbay zuurin wey ninuusan ka maqlin ayuu iska dhigaa inuu ka maqlay marka waa almutashabicu bima lam yucda ka laabisi thawbay zuurin dad badanaa marka tadliiska danmiyey haddana sidaasoo ay tahay qofka aan badsanin majruux maku noqonaayo kan badsado bacda ahlilcilmi oo ayaga ku jarxiyo waa jiraan weliba laasiyama hadduu qof daciif ah uu qarinaayo mar walbo wadamahu tadliiskii waxaa damiyey oo ceebeeyey shucbatu shucbo shucbihii durusuuqi raasikhnimmada u saaxiibkaa cilmiga ku raasikhay wa duunahu kaa sokadiis wa duunahu wa duuna tadliisilisnaadi way tadliisulisnaad ka sokay waxaa ah atadliisu tadliis lishuyuuqi la tadliisiyo atadliisu lishuyuuqi usugnaanayo oo iyagaa la tadliisina tadliisu shuyuukh waa nooca labaad tadliisu shuyuukh waxay tahay qofka raawiga inuu sheekhiisa uu ku sheego tilmaan aan lagu aqoonaynin sheekhii tacmiyatan liamrihi qarabka uu ka leeyahay waa maxay waa qarinaa arrintiisa sheekhii uu xadiidka ka warinaya ayuu magaciisa wax aan loo aqoonin buu ku sheegaa oo dadku aynan u aqoonaynin sababta ku xambaaraysa waa maxay dhowr sabab sabab waxa uu yahay inuu daciif yahay sheekhi baa daciif ah in la ogaado ma rabo inuu daciif wax ka wariyo magacii loo yaqaanay maahani magac kaloo isticmaalaa kan ugu daran waa kaas nooca labaad waxa uu yahay mararka qaar istisqaar waa yaraysana wuxuu isleeyahay armaa lagu dhahaa ninka adigaagan weyn ninkan yarka amaad wax ka warini oo maanta sheekh ku ah si aan laysu dhihin ayuu marka magacan loo aqooninuu ku sheegaa marka tacmiyatan liamrihi mararka qaar wuxuu u samaynaa istigtaar wuxuu rabaa inuu badsado culummada oo haddii maalan culummadiisaa yar laba sheekh saddex sheekhoo wax ka maqlay keliya haddii maanta dhan uu kusoo celceliyo halkii sheekh wuxuu isleeyahay arrimaa lagu yidhaha ninkan culummo badanba ma leh markaasuu marna magaciisuu sheegaa marna naanays aan loo aqoonin marna kunyo aan loo aqoonin markaasa hal qof ayaa waxaa loo malaynaa shan qof istikhaar istikhaarkuna dadka qaar hadda waxay u qabaan jacaylay u qabaan oo qaaraa jecel ayb waxyaabahaasaa marka tadliisu shuyuukha iyadana loo sameeyaa wa duunahu waduuna tadliisi اlisnaadi tadliisulisnaadka ka sokay atadliisu ayaa ah lishuyuuhi <coughs> lishuyuukhi shuyuukhdii markaa la tadliisiye ama lishuyuukhi usugnaado tadliisu shuyuukh marka waa maxaaniya sifa inuu ku sifeeyo waay ashaykha <coughs> wasfuhu shaykha tilmaantiisa uu sheekha ku sifeynaayo bimaa uu ku sifeeyo laa yucrafu aan lagu aqoonsanaynin bihi isaga waxaan lagu garanaynin inuu sheekhii ku sifeeyo wadaa midkaanna in sheekhii tilmaan lagu yaqaan maaha tilmaan kale lagu sheegana wadaa kan yakhtalifu waa iskhilaafayaa bimaqsidin maqsidka biikhtilaafi maqsidin waa waa kala duwanaanayaa qasadka kala duwanaanshihiisa darteed wadaa midkani yakhtalifu waa iskhilaafayaa bimaqsidin biikhtilaafi maqsidin maqsid yani maqsad yacnii khilaafkiisa kala duwanaanshihiisa darteed qof walbaa qasadkiisu qasadkaa kala duwan darteed ayuu isu khilkhilaafaa ayb kan ugu shar badan oo ugu xun lidacfi ma waaye kaana tadliisuhu tadliiskiisu ou ahaaday lidacfi liajli dacfi shayga qarintiisu ay ahaato in la qariyo sheekhan maxaa keenaya lidacfi dacfi dartiis kaasaa ugu shar badan ninkan waa daciif si aan loo ogaanin baad qarine magacaan loo aqoonin baad ku sheegay midka ugu dara inta badan marka waa dhacdaayoo cadiyat alcawfi waa sameeyaa oo wuxuu leeyahy cadiyat alcawfi can abi saciid abi saciidkaas waxaa loo malaynaya abu saciidin alkhudri ma ahan laakiin waa abu saciid alkalbi moxamed ibnu saaib alkalbi oo aada daciif waa taasoo kale marka way dhacda fa sharuhu kan ugu shar badan tadliisu shuyuukha lidacfi ma waaye kaana ahaaday tadliisuhu qarintiisu lidacfi liajli dacfi dacfi qofka la qarinayo ku jira dartiis wastisgaaran iyo yaraysi wastisgaara yani marka yaraysi maa kaana istisgaaran wixii marka ahaaday istisqaar yaraysi wuxuu isleeyahay ninkan haddaad magaciisa toos u sheegto waa la garanaa mar haddii la gartana waxaa la leeyahay ilmo yaryar ka wariyaa qofkan ama qof cilmi ahaan ka yar ayuu wax ka maqlay si aan loo dhihinoo marka wuxuu u samaynayaa magaciisa u qarinaa wakalkhaiibi khaiib oo kale sida uu sameeyo wakaficli lkhaiibi oo kale yuuhimu khaiibuulbaqdaadi waayo yuhimu wuxuu moodsiinayaa istikhaaran badin istikhaar iyo badin inuu yani shuyuuqda badsado oo uu shuyuuq badan yahay buu ku moodsiina adiga dabcan khaiib waa shuyuuq badan yahay laakiin sidaasoo ay tahay haddana aad inay ubada u bataan oo moodsiina dadka mararka qaar qof baa marka xadathanii fulaan buu dhahayaa fulaankaasna magacii loo yaqaanay ma aha wuxuu rabaa marka inuu idhaa kanina sheekh cusub waa in la dhaho marka ou leeyahay shuyuukhdiisu waa badan tahay si loo dhaho wakalkhadiibi yuuhimu istikthaaraa moodsiina tadliisku marka muxuu ku sugnaadaa wuxuu leeyahay washaaficiyu shaafici ahbatahu tadliiskii waa sugay bimaratin mar ayuu ku sugay hal mar qofkii tadliis lagu helo mudallis ayaa lagu calaameynaa marka oo wuxuu yidhi imaamu shaafici waman carafnaahu dallasa maratan abaana lana cawratahu ninkii hal mar yacnii aan ku aqoonsanno inuu tadliis sameeyey cawradiisuu bannaanka soo dhigay oo noo muujiyey fii riwaayatihi ayb walaysat tilka alcawratu bikadibin cawrada uu sheegaya been ma aha inuu beenlow yahay ma aha fa yuraddu bihaa xadiiduhu marka xadiidkiisa la radinayo maahan ee tadliisnimadii ceebtii ahayd ayuu bannaanka noo soo dhigay risaalada saasuu ku yiri washaaficiyu shaafici ahbata waa sugay hu tadliiskiibuu sugay bimaratin hal kol ayuu ku sugay qultu waxaan idhi buu yidhi marka ciraaqi wa sharuhaa tadliiskan ugu shar badan akhu taswiyati tadliisu taswiyaha halkan kitaabkan alfiyadan ciraaqiga tadliiska wax yar unbay ka qortay wax yaray ka sheegtay alfiyatu suyuudiga uga faahfaahin badan lanna tadliisulisnaadka dhowr nooc ah tadliisulisnaadkii waxaa ka mid ah tadliisulcadfi tadliis الsukuut tadliis اladaa waa noocyo badan yahay kuwaasoo dhan marka suyuudi waa sheega isaga alfiyadiisa waa ku sheegay laakiin aad u soo koobay ciraaqi waa dee tadliisulisnaad tacriifkiisuu sheegay xukunkii tadliiska mudaliska u gudbay riwaayat lmudelis xukunkeeda kadib wuxuu u gudbay marka tadliisu shuyuuqda gadaalow haddana wuxuu ku yidhi tadliisu taswiya tadliisu taswiya xaguu ku jiraa isaga tadliisulisnaadkuu ku jiraa tadliisulisnaadkuu ku jiraa isaga tadliisu taswiya marka see waaye tadliisu taswiya waxa waxa uu yahay raawida sheekhuu leeyahay sheekhaasuna sheekhaa ka sii sarreeya raawidan marka iyo sheekha kore waa isla kulmeen oo ninkii fiiriya labadooda ninkan ninkan wax waa ka maqli karaa ayuu isleeyahay xadiid marka laakiin uunan ka maqlin oo nin daciifa oo u dhaxeeyo ma cafan cafan tadliisulisnaadku waa tadliisu taswiyaha waxay tahay isaga sheekhiisa sheekhiisa raawigan sheekhu leeyahay sheekhana sheekh buu leeyahay sheekhu sheekha sheekhiisaa marka wuxuu leeyahay nin daciif ah sheekh daciif uu leeyahay isaga sheekhiisa afan raawiga raawigan tadliisu taswiyaha lagu sifeynayo sheekhiisa ayaa wuxuu leeyahay sheekh daciif ah oo uu wax ka wariyo sheekhaa daciifkana nin hiqa ah buu kasii warinaya taariikhda marka la fiiriyana ninkan tadliisu taswiyaha samaynayo sheekhiisa iyo sheekha ka koreeya kan ka sii koreeyo labadooda waa isu soo gaareen oo liqaa iyo wax waa dhex maray oo haddii ninkan daciif marka ninkan daciifka uu meesha ka bixinaa marka uu ninka daciifka ka bixiyo yuu isku kabaa shaykhuhu iyo wa shaykhu shaykhihi oo isku kabaa ninkii daciifka uu meesha ka saaraa sheekhiisa iyo sheekhiisa sheekhu sheekhiisa ayuu isku kabaa yaa laga saaray marka kii daciifka ah ee dhexda laga bixiy ninkii fiiriyey marka wuxuu isleeyahay xadiidkan sanadkiisa marka la fiiriyo fulaanaa wariyey fulaan ayuu ka wariyey labadan waa kulmeen ninkii dhexda ku jiree laga bixiyey ma la dareemayo marka maxaa ilowsiinayo labadan oo isku kabaayo isku labeelleynayo inay kulmeen liqaa baa dhex maray tadliisu taswiya leeraa kaasaa ugu xun marka leanna qasadkaaga wuxuu yahay daciif in laga saaro meesha waxaa samayn jiray alwaliid bnu muslim oo alwaliid bnu muslimaa samayn jiray oo awsaaci baa sheekhiisa ahaa wuxuu samaynaa marka awsaaci sheekhiisa oo daciif abuu ah ka boodaa sheekhu sheekhiisa u boodaa markii la yidhaahdo war xadiidtan awsaaci hebel kama warinin xadiidkaana sidaa see ahaan waayo markiiba marka wuxuu leeyahay unabilu lawsaaciya awsaaci baan weyneynayo dhihi jira nin daciifuu ka wariyaa in la dhahan diidaa buu sheekhayga sheekhaygaa nin daciifa ka wariyaan diidaa waa tuuraa marka kii daciifka ahayu tuuraa sheekhiisa iyo sheekhiisa sheekhu sheekhigiiba isku kabaa ma fahamteen adaa u tadliisu taswiir marka qofka sidaas ku sifaysan isaga maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa horta isagu inuu xadaanaa dhaho haddii uu hiqo yahay ninka tadliisu taswiyaha samaynayo waxaa laga rabaa xadaanaa inuu horta sheekhiisa ha uga wariyo sheekhiisa marka uu warinaayana oo uu sheekha kore ka warinayana xadaanaa ha uga wariyo can lagama yeelayo leanna ninkan aafada aafada ninkaani waa beyna shaykhihi iyo waman yarwi canhu waay moogtahay aafadu halkaas waayo asaguna maadaama uu tadliis ku sifaysnaaday asaga horta xadaanaa ha dhaho sheekhiisana xadaanaa ha dhaho mar kale waa laga badbaadaa marka culamada qaarna waxay dhahaan dabaqo kasto waa inay xadaanaa wada dhahaan qaaraa dhahayo laakiin dabaqo kasta waa iska sunno hadda waajib maaha hadduu asaga xadaanaadii la imaado sheekhiisiina ou la imaado la ba-sa ayb washaruhaa akhu taswiyati sidaas u jeeda culimadii hore waxay dhihi jireen sawaahu fulaan sawaahu fulaanun waxaa kale ay dhihi jireen taswiyaha tajwiid oo waxay leeyihiin maala jawadahu fulaanun kutubta xadiidka haddaad ku aragta jawadahu fulaanun ama fulaanun yujawidu yujawidu marka waxay ka wada taswiyadan uu sameeyaa ayb marka tadliisku labadaa qeyb waayo xukunkiisuna waa kaasaa ruwaadda mudalisiinta ahna kutub laga qoray waa jiraan oo mudalisiinta waxaa wax ka qoray hadda kitaabka un ugu dhowo mutanaawalka oo la dadku ay fiirfiiriyaan waa kitaabka ibnu xajar ee la yidhaha tacriifu ahli taqdiis bimaraatib almawsuufiina bitadliis ama dabaqaatu lmudalisiinna waa la dhahaa ilaa shan dabaqo meelahaas u sameeyey ama ka badan ayuu u sameeyey dabaqada koowaad labaad saddexaad afaraad muqadamadoona ku sheegaa dabaqo walbaa waxa ay tahay ee kuwo aan la aqbalayninaaba jiro kuwo cancanadooda aan la aqbalaynina jiro kuwo iska roonoo la socodsiin karaa ku jiro ado halkaas waa kitaabka un marka loo noqdo wayn raawi marka mudallisa iyo marka aada ar aragto ayb rag kalena waa ka wariyeen abu zurcat alciraaqi abu zurcat alciraaqi isaguna wuxuu leeyahay kitaab lmudallisiin oo yar risaalo yar buu leeyahay marka meelahaasna marka dadka tadliiska lagu sifeeyey waa lagu waa laga fiiriyaa iyo kutubta rijaasha ayb halkaasuu hadda tadliiskii uga baxay ayb ashaadu shaadkii wadu shuduudi maa yukhaalifu hiqa fiihi lmalaafa shaaficiyu xaqaqah wadu shuduudi shuduudka kanu saaxiibka ah maa waaye yukhaalifu hiqatu hiqaha uu ku khilaafayo fiihi dhexdiisa muxuu ugu khilaafaa biziyaadati aw inaqsi ziyaada ama naqsi buu la imaana fi sanadi aw ilmatni sanadkii matnigana waa ku dhici kartaa mukhaalafadaas yow khilaafayaana almalaa uu ku khilaafo jamaaco jamaaco badan ou ku khilaafo faashaaficiyu shaafici bihaadaa kan ayuu xaqaqahu taxqiijiyey kanuu yani taxqiijiyey shaafici oo shaadka waxa uu yidhi maa yukhaalifu الhiqatu lilmalaa ninka hiqada ah waxa uu jamaacada ku khilaafo hiqaadka kaasaa shaad la yidhaha idan meeshaan marka maxaan haynaa shaadka haddaan tacriifkan qabanno laba rukni buu leeyahay shaadku rukniga koowaad waa maxay mukhaalafo waa inay jirto rukniga labaadna waa maxay kownu lmukhaalifi hiqatan labadaas marka xasuusnaada waa in mukhaalafa ay jirto tacriifkan shaafici mukhaalafa shardi ah iyo qofka mukhaalifka ah waa inuu noqdo hiqa isaga haddii si kale loo dhigo hiqanimadu hadda isaga wuxuu ka wadaa qof maqbuul ah maqbuulku marka waxaa soo gelayo hiqadu waa kan dabdigiisu taamka yahay midka dabdigiisu khafiifka yahayna laftiisu waa saduuq soo almaqbuul iska dhe marka shuduudku marka waa mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa awlaa minhu saasuu ibnu xajar u taxriiriyey maqbuul khilaafidiisa waayo oo u khilaafo dad isaga ka owleysan wax ka owleysan marka mukhaalafadiina waa ku jirtaa maqbuul inuu ahaadana waa shardi liman huwa owlaa minhuna waa fiican tahay oo lilmalaa waa ka fiican tahay leanna qofkaani marna wuxuu khilaafaa jamaaco oo hiqaad ah marna muxuu khilaafa hal nin oo isaga ka xifdi badan weli shuduudkii waa la jooga maalan nin oo dhexdhexaada waaye markaasuu maaligoo kaleu khilaafay nin isaga ka xifdi badan ayuu khilaafay liman huwa owlaa minhu liman huwa owlaa minhu bilkahrati ow bilxifdi oo uga owleysan yahay xifdi ama badnaan ayuu uga owleysanana macna tacriifka shaafici marka waa kaas kaasaa marka in badan ay qaateen wadu shuduudi shuduudka marka waxaa dareemaya imaamu shaafici kitaabkiisan risaaladu keliya usuululfiqi maahane mabaaxifta musطalaxana waa ku jirtaa aaday ugu jirtaa isaga marka wuxuu ugu talagalay kitaabka arisaala in lagu fahmo kitaabka iyo sunnada qofku inuu malaka oo u yeesho oo ugu talagalay marka mabaaxiftii usuulkana malakay kuu yeelay kuwaan musطalaxana malakay kuu yeelaysaa wahaakada wadu shuduudi maa waaye yukhaalifu hiqatu hiqaha uu ku khilaafuu khilaafayo fiihi dhexdiisa ziyaada ama nuqsaan biziyaadati aw innuqsaani fi sanadi aw fi lmatni almalaa uu ku khilaafo jamaacadii fashaaficiyu shaafici bihada atacriifi tacriifkan ayuu xaqaqahu taxqiijiyey waalxaakimu xaakimna alkhilaafu khilaaf lilgayri ou khilaafo ayaa fiihi fishaadi ku sugan ayb ma shtarata ma shardinin isaga marka hiqanimo ma shardinin tacriifka xaakimna marka muxuu noqonaa mukhaalafadii waa wataa isaga xaakim laakiin shardigii labaad oo ahaa inuu qofkani maqbuul noqdo ama hiqo uu noqdo ma shardinin isaga oo isaga marka xaakim qowlkiisu waxa uu yahay mukhaalafatu raawi bis raawiga ama fiqahaada ama daciifa ah waxba ma shardina oo fiqanimo iyo waxba ma shardina waalxaakimu xaakimna alkhilaafa waalxaakimu xaakim dheh ma shtaradna ma shardinin alkhilaafa khilaaf ma shardinin dheh fiihi fi shaadi shaadka tacriifkiisa dhexdiisa alkhilaafa mau idin dhigaa idinka waa kordhigaa mukhaalafadousan shacafwan anaa gefin marka isaga xaakim mukhaalafa ma shardinin mukhaalafa ma shardinine bal wixii uu la gooli noqdo qof hiqa ah oo dhan waa shaad agtiisa wax mukhaalafadousan shardinaynin walxaakimu xaakim mashtarada ma shardinin alkhilaafa ma shardinin fiihi fi shaadi shaadka tacriifkiisa dhexdiisa wax mukhaalafa asaga ma shardinin oo wuxuu leeyahay maa tafarada bihi hiqatu ama maa tafarada bihi almaqbuulu qofka maqbuulkaa wuxuu la gooni noqdo waa shaad bis ama ha khilaafo ama heyr ama yaanu khilaafin qowl labaad waayo tacriifka yani shaadka walilkhaliiliyi abu yacla alkhaliiliy laakiin xaakim qeyb buu ka tegay qowlkiisa laabudda qasabna uu yahay ayb oo wuxuu yihi wayanqadixu fii nafsi الnaaqidi anahu galaطun walaa yaqdiru calى iqaamati اdaliili calى dalika marka uu qofkaani hiqada ah wax la tafarudo mukhaalafaba yaynan jirine qofka nafsadiisa waxaa ku dhacayuu yihi marka qalad inuu meeshaas jiro ninkan raawigani riwaayadan in dacfi ku jiro ama qalad ou jiro laakiin deliil uma keeni kara haddii la yidhaha inay qalad tahay qaladkaas maxaad deliil u haysaa ma soo bandhigi karo mucallalkuna marka isaga wuxuu uga bedelay mucalalku ciladiisu waa khafi kan lak waa taas uga bedel ayb walilkhaliiliyi abu yacla alkhaliili waa saaxibu kitaabi alirshaad kitaab madbuuc oo irshaad la yidhaha buu leeyahay oo ruwaadda ka hadlo saddex mujallad ah abu yacla alkhaliili baa la yidhaha walilkhaliiliyi khaliili waxaa u sugnaaday isaga mufradu raawi raawiga gooni noqoshadiisa faqad oo keliya isaga raawiga inuu goonin ama hiqa ahaado ama daciif ahaado khaliili isaga wuxuu leeyahay shaad wuxuu u yaqaanaa maa tafarada bihi raawi waxau raawigu la gooni noqdo o dhan waa shaad ama hiqa ha ahaado ama daciif ha khaliili ayaa kaa iskale saddex qowl baa marka meesha yaan haynaa xaakim iyo shaafici maxaa ka dhaxeeyo qeyd lmukhaalafa waa wadaagaan laakiin maxay ku kala bedelan yihiin waxaan ujeedaa yani xaakim iyo khaliili labadooda mukhaalafo ma shardinayaan ayaka maxay ku kala bedelnaanayaan labadaanna waxay ku kala bedelnaanayaan xaakim isaga hiqanimadou ku qaydaa khaliili laakiin wax hiqaa ma ku qeydaya shaaficina isaga mukhaalafouba keenay meesha raawimuna inuu ahaada raawi maqbuulana waa keenay sidaas waradda maa qaalaa waradda ibnu salaax waa radiyey maa qaalaa waxay yidhaahdeen labadooda labadan kuwee waayo xaakim iyo khaliili waa radiyey waradda waa radiyey eh, ibnu salaax maa wixii qaalaa ay dhaheen bifardi iqati wuxuu ku radiyey bifardi hiqati iqadii la gooni noqoshadiisa axaadiid marka hiqaad ay la gooni hiqa uu la gooni noqday oo haddana saxiixaa jirto kannahyi bifardi iqati iqadii yacnii la gooni noqoshadiisa xadiidu hiqa la gooni noqday haddana saxiixii lagu soo saaray almukharaju fii kutubi saxiix kannahyi wadalika kanahyi iska reebidii oo kale waa can bayci alwalaa'i walhiba xadiidkii ahaa nahaa rasuulullahi sal ll ly slam can bayci alwalaa'i wa hibatihi xadiidkaas saxiixuu ku jiraa maca dalika cabdullaahi bnu diinaara la gooni noqday bis ilaa uu imaamu muslim uu ka yidhi annaasu kulluhum fii hada alxadiidi ciyaalun calayhi dadkoo dhan xadiidkan waxay ciyaal ugu yihiin cabdullahi ibnu diinaar marka waxaan haynaa xadiid saxiixa ku jiro oo raawi cabdullaahi ibnu diinaar oo hiqaana uu la gooni noqday baan haynaa inuu saxiix yahayna waa ujeedaayo marka saxiixii buu ku sugan yahay marka xaakim iyo khaliili taasuu ku radiyey da laakiin iyaga laftooda ma ayagaa yidhi sowma dhici karta inay dhahayaan shaad saxiix ah iyo shaadi daciifaa jiro waana jiraan culimo sidaas qabto xadiid shaad ahoo saxiixa iyo xadiid shaad oo daciifaa jiro walidaalika markaan ka hadlaynay saxiixa shuruuddiisa shardigan ah cadamu shuduud mutafaq laguma aha bal usuuliyiintu ayaga maba shardinayaan qeydkaas wax shuduud ayay waxmaba ku cilaynayaan usuuliyiinta bacdi almuxadiiin oo raacayna waa jiraan oo markaa waxay leeyihiin marka yani saxa shaadun shaad aan saxay waa la helaa marka warkan ibnu salaax hadda wuxuu xujo ku noqon lahaa hadda qofka aaminsan shaadku inuu yahay daciif ayaa waxaa la dhihi karaa war hadduu shaadka agtaada daciif ka yahay aadna ku tacriifisay tafarudu athiqa waaba kan waa lahaaya haddana saxiixiina waa ku jiraa waqowli muslimin iyo waxaa kaloo lagu radiyey biqowli muslimin waradda maa qaalaah bifardi hiqati wa biqowli muslimin uu ku radiyey muslim qowlkiisii uu yihi rawa zuhriyu zuhri wuxuu wariyey tisciina fardan sagaashan xadiid ama sagaashan jumlo oo xadiidta qaar macna ku jiro tisciina fardan buu yihi sagaashan xadiid uu la gooni noqday zuhri kulluhaa dhammaanteedna qawiyun uu yahay sagaashan xadiid oo zuhri keliya uu oo cid kale aynan la warinin kulluhaa qawiyun dhammaanteedna ay xoog badan tahay waa kaas labadaas xujo marka labadan qowlkooda khaliili iyo xaakim ku radiyey واkhtaara fي ma lam yukhalif ana man yaqrubu min dabطin fafarduhu xasan aw balغa الdabطa faصaxix aw bacud canhu famima shada faطraxhu warud marka xaakim ibnu صlax muxuu doortay wakhtaara wuxuu doortay ibnu صlax fii ma lam yukhaalif fii ma kii lam yukhaalif ounan khilaafin ounan ku khilaafin an wixii una marka hadda wuxuu ka waramaa xaakim yani ibnu salaax tafarudu iqa maxaa ka qabtaa haddii la yidhaahdo mukhaalafada xagga iska dhig wixii nin iqa ah ama nin maqbuul ah ou la tafaruday ou la gooni noqday maxaad ka qabtaa marka la yidhahdo wakhtaara wuxuu doortay fii maa kii dhexdii fii xukmi maa kii xukunkiisa lam yukhaalif ounan khilaafin wixii unan yani waxaan hiqaa la gooni noqday mukhaalafana ma leh anna man yaqrubu anna man qofkii yaqrubu dhowaanayo min dabdin dabdigiisu dabdi xaggii dhowaanayo dabdigaasoo taamin ah dabdi taam ah kan u dhowaanayo fa farduhu fardigii xadiidka uu la goonida noqday xasanun waayo dabdiga taamkaa midka u dhow fa farduhu xasanun xadiidkii uu la gooni noqday waa xasan ow amase balaqa gaaray addabda dabdigii taamka ahaa qofkii gaaray mukhaalafana aanay jirin fasaxix buu yidhi marka saxiixi oo xadiidkiisa saxiix waayo dheh isaga marka tafarudulmaqbuulku wuxuu leeyahay ninkan tafarudkiisa waa la fiirina mar haddaynan mukhaalafa jirin asagu haddii dabdigiisu ou taam yahayna xadiidkiisu waa saxiix oo waxaa laga soo qaadaa xadiid hor leh haddii ninkan dabdiga taamka wato hadduu xadiidu wariyo xadiidkiisa saxiixaa la dhihi lahay soo maa fardigan waa loo saxiixinaa marka ilaa mukhaalafa ma jirtee haddii dabdiga taamka ah uunan ku sifaysnayn laakiin uu u dhow yahayna xadiidkiisa xasan waayaa laleeyahay awalba xasan uu ahaan jiray ilaa xadiidkiisa ow bacudda canhu ama dabdiga dhanowba ka fogaaday ow amase bacudda waa fogaaday canhu can idabdi buuba ka fogaaday sidiisaba bian lam yakun daabitan daabitba maba ahanba fa mimaa shada fafarduhu xadiidka uu keligiisu wariyey mimaa shadda waa wixii shaad noqday waayo kaas marka fatraxhu tuur warudda waana la radiyey marka ibnu salaax marka wuxuu leeyahay xadiidka shaadka ah mukhaalafo iyo biduuni mukhaalafo u kala reeb mukhaalafa hadday jirto warkii shaaficiya la raacay haddaynan mukhaalafo jirinna ninkan keligiis xadiidka wariyey ee la tafarudaan feerinaynaa hadduu dabdigiisu taam yahayna xadiidkiisu waa saxiix haddii dabdigiisu khafiif yahayna xadiidkiisu waa xasan dabdi hadduuna lahayn ka waran marka haddii uunan dabdi lahayn keligiisna uu wariyey walow younan cidna khilaafine nusamiihi shaadan kaas shaad waa ku magacaabaynaa dhib male walidaalika nuqbaha ama nushaha shaadka horena waa ku sheegi jiray meel dhanbana waa ku sheegi jiray markuu tirinaayo asbaabta dacniga markuu tirinaayo ee tobanka ah qaybaha marka dabdiga iyo soo gelayo wuxuu leeyahay faaraabicu waalkhaamisu mse faathaalithu waalraabicu bay ahayde ayuu wuxuu dhihi jiray marka fahuwa shaadu calaa ra'yin calaa ra'yin marka wuxuu ka wadaa calaa ra'yi man lam yashrid almukhaalafata kan aan mukhaalafada shardinaynin ra'yigiisa shaad waay waa kan hadda uu sheegay abusalx raawi marka dacfi ku jira oo aan dabdigiisu dabdi aslu dabdi laga waayey ee dacfi uu ku jirabaa wax la gooni noqday shaad waa la dhihi karaa laakiin mar haddii raawigu mukhaalafana uunan samaynin maqbuulna uu yahay shaad isaga ma la dhahayo haddii shaad lagu tilmaamo waxaa ka dhalanaya shaad saxiixaa jiro iyo shaad daciifaa jiro in hadhow la dhaho awalna wuxuu soo shardiyay ibnu salaax shuduudku inuu yahay cillo xadiidka lagu radiyaba ma fahamteen meeshaa marka marka kaas marka fafarduhu mima shada waaye fatraxhu tuur wa warudda waana la radiyey buu yiri hadhow marka de munkarki iyo shaadkii baa isku wax noqonaya an isaga dara munkarku wax badan maaha almunkaru walmunkaru munkarku alfardu waayo xadiid qof uu keligii wariyey kada albardiijiyu kada adlaqa sidaabuu idlaaqay albardiijiyu alxaafid albardiiji yacni xadiidka munkarka waa xadiid fardi ah maa tafarada bihi raawin waa wuxuu raawi la keli noqday saasuu idlaaqay bardiiji wasawaabu sawaabka sida sawaabka fi takhriiji takhriijka dhexdiisa sawaabka ku ah ijraau tafsiilin kala bixin ku dureerinteed ku dureerinteeda lada shuduudi shuduudka agtiisa ijraau tafsiilin tafsiil dureerintiis waayo lada shuduudi shuduudka agtiisa mara kusoo maray tafsiilkii shuduudka kusoo maray in lagu dureeriyo waay fa huwa munkarku marka bimacnaahu waayo ay bimacna shaadi shaadkii la macno yahay marka cinda bni salaax shaad iyo munkar waaba isku mid miduu leeyahay ayb leanna hadda ti tacriifkii u dambeeyey markaan qabanno shaad iyo munkar maxaa farqiga u udhaxaynaya waxba udhaxayn maayo leanna ninka daciifka wuxuu la gooni noqday baa shaad u dhahayay munkarka ninka yani munkarna waa la dhihi karaa waxaa ninka daciifka uu la gooni noqday munkar waa la dhihi karaa marka shaad iyo munkar cindahu marka waa isku dhow yihiin fahuwa isagu bimacnaahu munkarku bimacnaahu bimacnaa shaadi waay marka tafsiilkii hadda marka waxaad ku dureerinaya shuduudka kadaa sidaa ayaa ashayku ah dakara dakara shaykhu ibnu salax ou sheegay naxwa kulu lbalaxa bitamri naxwu kulu cuna albalaxa balaxa balaxa nooc timirta ka mida waa intaysan rudabku aynan noqonin ayaa balaxa kululbalaxa bitamri ku cuna alkhabar faina bna aadama idaa akalahu qadiba shayطaan ayaa ku jirta xadiidkaa marka nin dacfi ku jiraa la goonin noqday alkhabar nin dacfi ku jiraa xadiidkaas la goonin noqday cid kalena ma warinin cidoo ku khilaafay ma jirto xadiidun munkar ayaa la yidhi nasaa-i baa wariyey nasaa markuu wariyeyna waxa uu yidhi xadiidun munkar sababta waa maxay tafarada bihi waxaan u malaynaya abu zukayr in la yidhaha abu zukayr ayaa la goonin noqday tafarada bihi abu zukayr abu zukayrna waa daciif marka maadaama uu la gooni noqday mukhaalafaba yaynan jirine xadiidku waa munkar ma wa naxwa maalikin oo kale maalik riwaayada maalig oo kale eh, yani eh, wa maalikin wanaxwa maalikin oo kale samaa wuxuu ku magacaabay ibna cusmaana ibnu cusmaanba wuxuu ku magacaabay cumara cumar waana camru bnu cusmaana bni cafaan waayo xadiidka camru bnu cusmaana bni cafaan ayuu cumaru bnu cusmaana bni cafaan yihi maalik keligiisaa marka wuxuu yidhi cumar inta kale maxay dhaheen camar bay dhaheen caynka waa kordhigeen waa munkar waayuu leeyahay marka taasoo kale maaligna waa hiqe ogowhana marka shuduudkii iyo nakaaradii isku dariiq unbuu marsiinaa sida ibnu salax ka muuqanaysa isagana marka yacni laakiin hadda tan in lagu mihaaliya waa laga fiican fiicanya leanna xadiidku munkar ku noqon maayo leanna cumarka haddii magaca maalik cumar uu yidhi hayruhuna camar uu yidhi mar walba waa hiqo un xadiidku marka cilad yeelan mahayna ku mihaalinta marka arrintan ma fiicno qultu waxaan yidhi buu yidhi marka xaafid alciraaqi famaadaa ay famaada yataratabu maxaa ka ratib maayo min tafarudi maalikin maalig inuu la gooni noqday magacaa ninkaa cumar inuu yidhi maxaa ka dhalanayo maxaa ka dhalanaya cumar inuu yidhi keliya yani inu maalik riwaayadiisu inay qalab tahay laakiin xadiidku waawaa waa isaga munkar maaha xadiidkan bal e tusaalaha dhabtaa marka waxa weeye bal e min amhilatihi min amhilati lmunkari munkarka tusaalooyinkiisa waxaa ka mid a haddii la rabo in qof hiqa a ah lagu mithaaliyo yani tafarudkiisa xadiidu nascihi siibitaankiisa nebigu uu siibay khaatamahu faraantigiisa uu siibay cinda alkhalaa'i musqusha agteeda uu ku siibay wa wadcihi iyo dhigiddiisa meeshaa uu dhigay kaas xadiidkaasna marka waa xadiidkii imaamu abu daawuud uu dhihi jiray xadiidu munkar waxaa la tafaruday hamaam ibnu yaxya alcawdiyu hamaam ibnu yaxya alcawdiy ayaa la tafaruday hamaamna waa mid rijaali saxiixuu ka mid yahay oo xadiidku sideebuu ahaa isaga keligiisaa sidaan yidhi inta kalena waxay dhaheen ina الnabiya sal اl slam itakhada khaatama min wariq uma naزacahu faalqaahu faraanti ayuu samaystay qalin ah waa siibay waa tuuray nebiga sal l xadiidkii sidaa ahaabuu marka hamaam wuxuu ka dhigay musqusha agteedu wuxuu ku siibay nebiga faraantigiisa ayuu ka dhigay marka xadiidkan oo kale munkar waa lagu mihaalin karaa haddii la rabo tafarudu hiqa munkar haddii lagu tilmaamayo markaasna marka munkarku ishaadku isku macnay noqonayaan ayb halkaana markaana munkarkiibu uga baxay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi ali wsabi